بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa bogga boqol iyo koob iyo afartan dabcadaydan oo kale haddaad haysatiin numberka shanaad baynu ka bilaabaynaa ama tusaalaha shanaad socaynka ma tusaalaha yaa man yacizu calayna an nufaariqahu toddobaad miya qaala jaaxid miya min kitaab wa qaala aljaaxid wuxuu yidhi ninkii jaaxid la odhan jiray min kitaab isagoo kitaabkiisii kitaabka hadlaya eriga jaaxidihi waa indhabuuri dhahaa weeye jaaxid waa indhabuuri dhahaa qofku markuu indhawaawen yahay maandhiisu ay soo taagtaagan yihiin ayaa ereyga naanaysta jaaxida loo bixiyaa wuxuu yidhi markuu jaaxid hadlayey amaa bacdu intaa kadib fa nicma wanaagsanaa albadiilu wax la bedel qaato min azallati siibashada laga bedel qaato alictidaaru cudurdaarashada ayaan ammaanayaay wa bi'sa xumaa alciwadu wax ciwad ihina xumaa min atawbati towbada laga ciwad qaato al israaru adkaysiga dembiga lagu adkaysto ayaan caayayaaye jaaxid baa markuu hadlayey hadalkii usoo dhigay qaabkan wuxuuna yidhi amaa bacdu intaa kadib fa nicma wanaagsana albadiilu shay la bedel qaato min azallati siibashada iyo simbirraxada laga bedel qaato alictidaar cudurdaarashada ayaan ammaanayaaye wa bi'sa xumaa alciwadu shay ciwad loo qaato min atawbati towbada laga ciwad qaato alisraar baan caayayaaye kolkaa baabkani horta waa baab sidiisa u madax banaanoo naxwaha lagu sharxo sidaa darteed alictidaar markaan maraya waxaan ku yidhi alictidaar baan ammaanayaa baan ku idhi alictidaar baan he ammaanaya kolkaa ereygaa ammaanayaay meeshii inuu ku jiro waa erey la garanayo weyaan markaan alisraar marayeyna waxaan idhi alisraar baan caayayaaye kolkaa ereyga dambe waxaa ammaanayaa iyo caayayaa loogu macneeyaa waxaa la eegaa ereyga hore nicma waa ammaan bi'sana waa cay kolka ereyga ugu dambeeye marfuuca loo yaqaan makhsuusun bilmadxi iyo makhsuusun bidami baa loo yaqaanaa naxwaha kolkaa markaad marayso waa inaad tidhaahdaa ammaanayaa ama caayaya kolba siduu yahay qur-aankana in badan in badan in badan bay ku aragteenuu ku soo arooray kolkaa waxaynu uga soconnaa nicma albadiilu min azalla markaad eegto nicma albadiilu min azalla ma inshaa mise waa khabar waa inshe inshahana waxa weeyaan siyaqu lmadxi wadami kolkaas siyaqu lmadxi wadami insha ay ku jiraanoo khabar maaha haddaba culima halkaa arrin ku jira ayaa jira oo qofka fahansani uu dee garanayo culimada xadiidka dhigta marka aad xadiidka doonayso inaad dhigato maalinba raawiga laguu sharxayo uunbaad is odhani ama sheekha aad marayso uunbaad is odhan adduunkaba sheekhana ugu fiicnaabaad is odhanaysaa kolkaa waa sababta ay u yidhaahdeen madxigu mafhuum ma leh layskuguma qabto haddaad aragto meel halkaa qof lagu ammaanay qofkii kale qofkaasaa ka khatarsan ma odhan kartid waayo mad madxig marka baabul baabulmadxi la joogo waana qaybtii inshaha ahayd buu ku jiraa oo markaad eegaysa siyaqulmadxi wadami waxay ku jiraan qaybtii inshaha ayay labaduba ku jiraan qaybtii inshaha ayay soo gelayaan amaa bacdu intaa kadib fa nicma wanaagsanaa albadiilu shay la bedel qaato min azallati siibashada laga bedel qaato alictidaar cudurdaarashada ayaan ammaanayaaye aadamuhu kollay way dambaabaane dembi markaad gasho waxa kuugu habbooni waa towbakeen saasuu doonayaa inuu yidhaah wabisa xumaa alciwadu shay la ciwad qaato min tawbati tawbada laga ciwad qaato alisraar baan caayayaae israarka ayaan caayayaa waxaan filayaa jaaxid waxaa inagaga filan dee kitaabtii uu qoray ninkani markuu dhimanayey iskama dhimanin uun kitaabtuu qacantiisa ku qoray ayaa ku soo duntay isla kitaabtii markay ku soo dumeen ayay sidii nafta uga baxday kolkaa ma aha kitaabu soo iibsaday waa kitaabtii qacantiisu ay qortay weeyi ayaa habeen ku soo duntay dee dabaq ku soo dumay oo kalunbay noqdeen sidii buu ku dhintay kolley akhbaartiisa waxaa jira nawaadir buu leeyahay jaaxid aad iyo aad loo og yahay oo dee in in badan qofka ah eh, luqaa ama diinta dhexdeeda lagu arko ayaa jira ninkani aad wuxuu iskugu dayaa inuu bakhaylkun la saaxiibo wuxuu idhahdaa culimada nimba meel buu wax ka ururin jiray ninkani wuxuu yidhi aniga wax alla waxa bakhaylka ku saabsan hala iigu yimaada buu odhan jiray bakhaylun wixii ku saabsan waa ninkii sheekadii nimankii ciraaqiyiinta soo ururiyey nin bakayl bakayl ahaan jiray oo aad u qacanadkaayoo ciraaqi ahaa ayuu la saaxiibay uu maqli jiruun inuu bakhayl yahay aabbihii baa dhintay aabbiyo maalqabeeno ayaa dhintay kaa bakhaylka ah sheekhana isagay ninkii wada socdaan ayaa la yidhi war la aasee kaalay wuxuu yidhi aabbahay la aasi maaye horta lacagtiisii aan isku hubsado lacagtii aan isku hubsado waa la waa loo qeybiyeyoo laba nin buu ka tegoo labadii nin markay kala qaateen ayuu jaaxidla ballamay aroornimadii markaasuu haddana ballantii kaga baxay ninkii bakhaylka ahaa jaaxid buu ka hor yimid oo markaasuu jaaxid war maxaa ku helay markaas waxaa loo shaystaabtayoo xaafadaydii baanan xalay jooginoo buu yidhi waa bestay gaajaan besa waa ninkii xalay la ogaa qaatay ee aabbihi hantidu ka dhaxlay la garanayo in yar iyagoo socda ay caruur meel ku ciyaaraya garoona kusoo baxeen markaasuu jaaxis ishortaagay wuxuu hi ariga jaaxis camarow buu yidhi dee nin la yaqaanoo muctarafoo sheekhaa tahaye ma kuu sheekaa buu wax dhaqaalo badan inoo dhigaya waxaynoo dhigay ummadduna ayna inagula yaabaynin buu yidhi war waxaan samaynaynaa buui caruurteenna iyo xaasaskeenna saambuusun baynu samaynaynaa buui saambuse laakiin saddex arrimood waa inaan saambuusaha ka yeelnaa ku samaynaa buui daqiiqda waa inaan ku badinaa buui dabkana aan ka yaraynaa daqiiqda xoogan saambuusaha ugu badinno dabkana aynu ka yarayno qajidana aynu ku badinno buu yidhi saambuusahaasi wuxuu inoo ilaalinayaa buui markaa maxay caruurtu qadaynama weydiinaysa buu yidhi calooshunbay daqiiqdii kusoo karaysaa cashanaynama weydiinaysa buu yidhi intaa waxa ku dheer qajiba inuu ilanka buuxinay way dhididayaanoo way caddaanayaanu war maxay cuneenunbaa laynoo odhanayaa buu yidhi carruurtu cadcada cadcadda kolkaas hambuusaha waxa ka sii daran buu qabowga ciraaq ka dhaca habeenkii bustihii loo baahnaana lagu weydiin maayo buu yidhi carruurtu ay u baahnaayeen funaanadihii la xidhan jirayna meesha way ka baxayaan buu yidhi eeg kolkaa ninkan jaaxid waxaa inta badan oo ururiyaa nimankaa khatarta ah ee bakhayliinta ah ayuu akhbaartooda ururiyaa kutubtii kusoo duntay ee dishay waa la waayey laba kitaab baa laga hayaa wax imika muctabara ilain caalamlislaami dhaxalkii ugu weynaa ee xagga kaydka ahaa ee xagga kutubta markaan eegno berigii tataarku oo baqdaad iyo ciraaq qabsaday ama caalamlislaami ijtiyaaxa foosha xunu ku sameeyey ayaa la waayey kutubtii kolkaa imise de culimadii la yaqaanay awi kutubtoodii waxaad arkaysaa un taariikhda markaad marayso ninkaasi intaasoo kitaab buu qoray waaa maxaa madbuuca maxaa la arkay waa iska naadir weeyaan webiga ayaa briij lagaga tallaaban laga dhigi jiray tataarka ayaa ka dhigi jiray kutubta culimada intuu ururiyo ayaa webiga uu dhex dhigi jiray kadibna briij bay noqon jireen dadku ay kaga gudbaan webiga kolkaa halkaasay kutubtaa iyo kaydkaasi ku baabaeen ninkan kaydkiisa laakiin lagama naxo kaydkiisaa la waayey jaaxid aad loogama naxo sababtu wuxuu ahaa ninkani fikradaha muctasilada raggii baahinayey buu ka mid ahaa jaaxid kolkaa kutubtiisaa la waayey inuu ilaahay ummadda ka qabtay unbaa loo arkaa laakiin rag badanoo runtii dee culimo ahaabaa kutubtoodii sidaasoo kale iyana ay u luntay wa qaala cabdulaahi bnu aahir wuxuu yidhi cabdulaahi bnu aahir لcمrka ma bاlcaqل يkتasb الغinاء وla bاktisاab الmal يkتasb الcaqل lacamruka baan ku dhaartaye maa bilcaqli maaha caqliga un yuktasabu mid lagu shaqaysto alghinaa maalka wuxuu yidhi waxaan waan dhaartaye buu yidhi waxaan kuu sheegayaa inaan hantida iyo maalka aan caqli lagu helin haddaad si kaste u caqli badan tahay ma waxay kula tahay in caqligaasi uu hanti kuu samayn walaa biiktisaabi lmaali maal aad shaqaysatood heshana yugtasabu laguma helo alcaqlu caqli maal aad shaqaysatana ha ka yaabin buu ku yidhi inaad caqli ku hesho kolkaa labadaa arimood ilaahay baa bixiya labadaba maalkana ilaahay baa bixiya oo haddaad caqli badan tahay dee caqligaa badani maalku u maayo maalkana ilaahay baa bixiya oo haddii aad maal badan tahay maalka caqli ku heli maysid haddaad caqli badan tahayna caqligaa sidoo kale ku heli maysid isna dee maal lacamruka baan ku dhaartaye maa bilcaqli ma aha caqli uun yugtasabu mid lagu helo alghina ganinimo walaa biiktisaabi almaali maalka oo la shaqaystana yugtasabu laguma helo alcaqlu caqli isna ninkaa gabayaaga ee cabdullaahi bnu daahir la yidhaah hadalka wuxuu ka bilaabay lacamruka buu ka bilaabay lacamruka culimmadu waxay isku khilaafeen kelmadda lacamruka ihi waa sidee sharciga qole waxay qaateen inayna sharciga ku bannaanaynoo waa cumri lagu dhaaranayo qofkuna dee ilaahay magiciisii iyo sifaadkiisuu ku dhaartaaye cumriga kuma dhaaran karo kolka cumri lagu dhaaranayo maadaamay tahay waa kelmad laga fiican yahay aan wacnayn muslimkuna inuu isticmaalo ayna ahayn lacamruka saasay culimada qaar ku qaateenay ku tegeen culimmada qaarna waxay yidhaahdeen kelimatu lacamruka waa kelmad iska ta'kiiduunahe ma aha dhaar kolkaa maadaamayna dhaar ahayn waa la qaadan karaayo waa la isticmaali karaa mas'aladaa khilaafkeega iyo culimmadu aragtiday ku leedahay haddaad u baahato fatxulbaariga ama bukhaariga sharixiisa juska sagaalaad ilaa ka koobiyo iyo tobnaad intaa dabcadu way kala duduwan yihiine juska sagaalaad ilaa juska koobiyo iyo tobnaad waxaad heli doontaa baab idiloo kelmaddan lagaga hadlayo oo la yidhaah baabulcamrug baabulcamrug markaad aragto khilaafka a'immada iyo siday culimmadu ka qabaan ayaad halkaa insha allahu tacaala ka heli doontaa lacamruka eeg shaafici wuu isticmaali jiray oo imaamu shaafici kelimatulacam buu kawu isticmaali jiray kolley wuxuu qabaynayna dhaar isagu ragga qaba ayuu ku jiray lacamruka cumrigaaga qolana waxay yidhaahdeen cumriga cumriga laguma dhaaranayee tacmiirkaa lagu dhaaranaya cumri bixintaa lagu dhaaranaya ilaahay baana iskale kolkaa taasoo kalena waa gaarkeega lacamruka cumri bixinta ilaahay uu cumriga ku siiyey baan ku dhaartaye maa bilcaqli maaha caqli uun yugtasabu mid lagu helo aldina qaninimo walaa biiktisaabi lmaal maal la shaqaysto una yugtasabu laguma helo alcaqlu caqliga haddaba halkan waxaad eegtaa kelmadda lacamrukaa ah, ma maxay ku jirtaa ma insha ma khabarba maxay noqonaysaa kelimatu lacamru waa insha weeyaan kolka waxaad og tahay cashirkeennan amilada ku jirta oo dhaniba inay qaybtii inshaha yihiin hadday dhaar tahay iyo haddii ay qaybihii kale tahayba wa qaala duruma wuxuu idhi nin duruma la لعلى انحدار الدمع يعضي براحة من الواجد أو يشفي شجيا البلابل لعل waxaa la rajaynayaa inxidaara damci ilmada daadanaysa ama da-aysaa yucdibu inay keento raaxatan raaxa inay keento lacalla waxaa la rajaynayaa inxidaara damci ilmadaa da-aysa ama daadanaysaa yucqibu inay keento raaxatan raaxa inay keento min alwajdi laga raaxaysto warwarkii welidaa buu yidhi ilmada waan ku ciilbaxayaaye ilmadaasina kolkaa warwarka iyo murugada i haysataa ayaan kaga nasanayaayoon kaga ciilbaxayaa buu yidhi ow yashfi amaa waxay bogsiinaysaa buu yidhi ilmadaasi shajiya albalaabili warwarka buu ku leeyahay i warwarinayaa ama ka warwarsan warwarkiisa iyo murugadiisa ayay bogsiinaysaa shaji waa ka murugoonaya albalaabilna af carabiga saddex macno ayay ku timaadaayo mar albalaabil waa shimbiraha yaryar oo bulbul la jamciyey weeyaan marna albalaabil waa murugada weeyaan murugo oo murugooyinkoo la jamciyey weeyaan marna albalaabil waa khamrada oo albalaad khamrada loo yaqaana hal gabayaa hal ninbaa gabay qura kusoo ururiyey gabay la yidhaa waida albalaadilu afsaxat bilugaatiha fanfi balaabila bixtisaai balaabila kolkaa saddexdaa balaabil midna waa shimbirihii midna waa khamradii midna waa warwarkii inaga teenani maxay noqonaysaa markaa murugo iyo warwar bay noqonaysaa teenani lacala nxidaara damci ilmada da'aysa waxaa la rajaynayaa yucqibu inay keento raaxatan raaxo min alwajdi murugada iyo warwarka laga raaxaysto ow yashfi amase inay bogsiiso shajiya albalaabili ka warwaraya warwarradiisa inay bogsiiso lacalla maadaamay taleeji tahay erey wax lagu rajeeyo maadaamay tahay jumladeedii inshay noqonaysaa ilain lacalla ayaa ereygii rajaha ahaaye waa insha markaa wa qaala aakhar mid kalena wuxuu yidhi casaa saa'ilun duu xaajatin in manactahu min alyawmi su'lan an yakuuna lahu qaduun casaa waxaa xaqiiqo ah saa'ilun qofka saa'ilka ee su-aasha lihi duu xaajatin ee baahida u saaxiibka ah in manactahu haddaad u diiddo min alyawmi maanta su'lan su'aal an yakuuna lahu qadun isna inuu berri yeesho wuxuu ku leeyahay war qof maanta wax ku weydiistay haddaad qadiso waxaad ogaataa adna inaad berri u baahan tahay oo isaga laftiisii aad berri wax moodayso ogow buu ku leeyahay casaa saa'ilun waxaa xaqiiqo ah ka saa'ilka ah duu xaajatin ee baahida u saaxiibka ah ereyga saa'il abaa af carabiga macaani badan ku yimaada maadaamo saa'il af carabiga macaani badan ku yimaad ka baahan baa ka mida ee wax su'aalanaya saasuu duu xaajatin u raacinayaa markaa duu xaajatin waxaa loo raacinayaa inuu kii baahnaa yahay baa lagu tusaya casaa saa'ilun waxaa xaqiiqa ka saa'ilkiihi kaasoo duu xaajatin baahi u saaxiiba in manactahu haddaad u diido min alyowmi maanta su'lan su-aashiisa an yakuuna lahu qadun inuu berri yeelan doono oo isna uu berri kuu diidi doono waxaad haysaa haddaba kelmadda casaa'a ama ficilka casaa'a erey kaste oo lagu bilowdo wuxuu inoogu jiray maxay tamani buu wuxuu inoogu jiray dee inshuu inoogu jiray inshuu inoogu jiray kolka waa inshihii jumladaasina albaxu almhila almutaqadima tusaalayaashaa hore ee aynu soo marnay jamiicuhaa siday u dhan yihiin inshaa'iyatun waa wada inshe liannahaa iyadu laa taxtamilu suurtagal ma ahoo ma badho sidqan run walaa kadiban iyo beentoona run iyo been ma badho wa idaa tadabbartaha haddaad markaad ka fikirto jamiicahaa dhammaantood wajadtahaa waad heli doontaa qismayni laba qaybood iyagoo ka kooban fa amhilatu daa'ifati luulaa guruubka hore tusaalayaashiisa yudlabu bihaa waxaa la dalbayaa xusuulu shayin shay inuu dhaco shayga oo lam yakun xaasilan aan jirin sida amarkii iyo nahyigii iyo su iyo waqta dalbi waqtiga dalabka aan jirin walidaa sidaa darteed yusamaa waxaa lagu magacaabaa alinshaau inshaha fiiha dhexdeeda ah dalabiyan dalabi baa la yidhaa amaa amhilatu daa'ifati haaniya guruubka labaad marka amhiladiisa la doonayo falaa yulabu biha shayun shayna laguma dalbo walidaalika yusamaa waxaa lagu magacaabaa alinshaau inshaha fiiha dhexdeeda ah ayru dalabiyin hayru dalabi inuu yahay baa la sheegaa tadaber waxaad ka fikirtaa alinshaa adalabi inshaha dalabiga ah fii amhilati daa'ifati luulaa guruubka hore tusaalayaashiisa tajidhu waad helaysaa taaratan mar yakuunu bilmri amar isagoo ku sugan kamaa fi lmithaali lwal sida nambarka koobaad wa taaratan mar kalena binahyi nahyi isagoo ku sugan kamaa fi lmithaali thaani sida nambarka labaad wa taaratan mar kalena bilistifhaam isagoo istifhaam ku sugan kamaa fi lmithaali thaali sida nambarka saddexaad wa taaratanna bitamani isagoo tamani ku sugan kamaa fi lmithaal alraabic wa taaratanna binida isagoo nida ku sugan kamaa fi lmithaali alkhamis wa haadihi tani hiya iyadu anwaacu linshaa waa inshaaa noocyadiisa adalabiyi ee dalabiga ah allatii taasoo sanabxat canhaa aynu baxiyayno fii hada alkitaabi kitaabkan aynu ku baxiyayno undur waxaad eegtaa ilaa amhilati daa'ifati haaniya war guruubka labaad daa'ifadiisa eeg tajid waad helaysaa wasaa'ila alinshaa wasaa'ilka inshaha a ah fiiha dhexdeeda kaiira iyagoo fara badan faqad yakuun wuxuu noqon karaa bisiyaqi tacajub siiqooyinkii tacajubka kamaa fi miaali saadi sida nambarka lixaad aw bisiyaqi lmadxi amaa siiqooyinkii madxiga iyo wadami ammaanta cayda kamaa fi miaali saabiq aw biqasam dhaar kama fi miaali haamin ow bilacalla wacasaa wagayrihima oo min adawaati raja adawaadka wax lagu rajeeyo ah kama fi miaalayn alakhiirayn waqad yakuun wuxuu noqon karaa bisiyaqi lcuquud inshuhu siiqatulcuquudna wuu ku iman karaa marka wadaadka wax meherinaya uu nin gabadhu meherinayu leeyahay zawajtuka fulana bintu fulana kelmadaa zawajtuki ihi waa inshe weeyaan zawajtuka waa inshe haddaynaan sidaa odhan dee carabiga waynu naqaanaaye bal ka waran haddaba zawajtuka bal macnee muxuu yidhi wadaadku zawajtuka waan kuu guuriyey kolkaa zawajtuka ficilka la isticmaalay ma maadiba mise waa mudaaric soo maadi maaha haddaba waamu kuu guuriyey waamuu kuu guuriyey lan zawajtuka ila ficil maadi buu kugula hadlaya waaguu kuu guuriyey waabay ahayd ma isweydiisay kolka maadaamoo ficil maadi la isticmaalayo maadigan hamoodin in maadi looga jeedo maanta inshaa looga jeeda waxbaa la curinaya waa sal llahu alayhi wasalam taan soo maraynay o kal sal llahu alayhi ama raximah llahu tacaala ama ninku markuu dhinto soo ma tiaadin raimahlah iyo radia allahu canhu o baa unaxariistay s maaha berigi hore miyaad ogtahay inuu ilahay unaxariistay mise waad u ducaynaysaaba war ducaad uga jeedaa kolkaa zawajtuka waxa weeye macnuhu haddaan kuu guurinayaa un weeyaan laakiin hamoodin inay tahay maadigii ataqaanay maadigii ataqaanay hadday tahay sheekh simaadan guurin baad odhan kartaa ee iminka ii guuri ila maadi maaha maadi jirine kolkaa wuxuu ku leeyahay waa anwaacu linshaan waqad yakuun bisiyaqi lcuquud buu ku iman karaa sida zawajtuka iyo bictu iyo bictu waan iibiyey ama bictuka ishtaraytu waan iibsaday iyo waxa wa anwaacu linshaa inshaha noocyadiisa kayru dalabiyi aan dalabiga ahayn laysat ma aha min mabaaxif cilmi lmacaani cilmigeennan qaybta aan dalabiga ahayn kuma baxsiyayno dhaarta iyo afcaalulmadxi wadami iyo lacalo iyo kuwani waxaa kuma baxiyayno walidaalika sidaa darteed naqtasir fiiha waxaan ku egaan doonaa calaa maa dakarna waxaynu soo sheegnay walaa nutiilu fiiha manamana dheeraynayno albaxa baxi dheer kama soo diyaarinayo buu ku yidhi arrinkan kolkaa baxi dheer maahe baxi iska kooban ayaynu kusoo arki doonaa alqaacida qaacidada lix iyo soddonaad qaacidada lix iyo soddonaad bal hadda ila eg xaaji alinshaau inshuhu nawcaani laba nooc ayuu noqonayaa dalabiyun waa mid dalabiya wagayru dalabiyin iyo midaan dalabi ahayn fadalabiyu inshaha dalabigii ihi maa yastadci waa kaa codsanaya ama dalbaya madluuban shay la dalbayo oo gayra xaasilin aan xasilin waqta dalabi xilligan shayga la dalbayo wa qad yakuunu bilmri amar buu ku sugnaan karaa markaa amar buu noqon karaa waxa wax lagu dalbaya waa kow wanahyi nahyi buu ku sugnaan karaa oo nahyi buu noqonayaa waxa wax lagu dalbaya waa laba walistifhaami istifhaam baa lagu dalbi karaa oo istifhaam buu noqonayaa waxa wax lagu dalbaya waa saddex wa tamani tamani baa lagu dalbi karaa oo waa tamani waxani wa nidaa iyo nide wa hayru dalabiyi dalabiga kayrkiina maa laa yastadci waa ka aan codsanaynin madluuban shay la dalbayo oo hayra xaasilin aan xasilin waqta dalabi waqtigii dalabka maa eh, laa ystadci waa ka codsanaya baan doonayaa maluuban shay maluuba cafwan waayru dalabiyi maa laa ystadci maluuban waa ka aan dalbaynin shay la dalbayo walahu siyaqun siiqooyin buuna leeyahay kaiiratun fara badan minhaa waxaa ka mid ah atacajubu yaabka markaad yaaban tahay oo kale wlmadxu ammaanta wadamu cayda wlqasamu dhaarta wa afcaalu ficilada wax lagu rajeeyo ama wax lagu tamaniyaba dee kolkaa rajihii baynu soo qaadanay lacalle iyo casaa wakadalika kuwaa waxaa kamida siyaqulcuquud baa kamida siiqooyinka wax lagu caqdiyo heshiisyada siiqooyinka lagu kala galo oo dhan ayaa iyaguna soo gelaya namuudaj libayaan nawci linshaa fi kulli miaal min alamilai alaatiya nooca inshaha ayaa la caddaynayaa oo amhiladan iyo tusaalayaashan lagu caddaynayaa noocii inshuhu uu ahaa qaala abu tamaam wuxuu yidhi ninkii abu tamaam la odhan jiray laa tasqinii maaa almalaami fainanii sabun qad istacdabtu maaa bukaa'i laa tasqinii maaa almalaami fainanii sabun qad istacdabtu maaa bukaa'i laa tasqinii hay waraabin maaa almalaami canaanta biyaheega hay waraabin fa inanii anigu sabun baan ahay nin wax jeclaaday oo qad istacdabtu macaansanaya maa bukaai oohintayda biyahayga waan ka helayaaba buu yidhi biyahan iga da'aya anaa jeclaysanaye waxba canaanta iga daa buu yidhi oo canaanta biyahayga hay waraabin canaanta biyahayga maad garanaysaa canaantu biyay leedahay miyaa talow wuxuu ninkani tilmaamanayaa aad buu u ooman yahoo dhib badanoo oon badan buu sheeganayaa kadibna oonkii uu sheeganaya isagu biyuhu ma oon tiraan kolkaa ninkana arin baa haysta lagu canaananayo kolka wuxuu leeyahay canaanta sida biyaha hay waraabin sida biyaha canaanta hay siinine iga daa buu leeyahay canaanta kolkaa canaantiisa lafteediibuu haddana biyoo kale ka dhigaya noocmaa inay naxariis tahay qofka ku canaananaya qofku neceb maahe qof haddaad aragto ku canaananaya ama kula talinaya maaha qofku neceb waa qofku jecel qofka ku necebe kulama hadlayo kolkaa qofka ku canaananaya waa qof wax kuu taraya biyuu ku siinaya laa tasqinii maa almalaami fainanii yaa inshaa haddaba laa tasqinii maa almalaami waa inshe anwaacdii inshahana waa midkee nahyi buu noqonaya wa mimaa yuairwamimaa yuar waxyaabaha lasoo guuriyo waa aar markaa wa mimaa yuharu aharkii lasoo guurinayay waxaa ka mid ahaa axbib xabiibaka kaad jeceshahay jeclow howlan maa ta'ni aada war si aad u degan qofka u jeclow ha isku wada tuurin casaa waxa xaqiiqa an yakuuna inuu noqdo baqiidaka ku aad isnicab tihiin yowman maa maalinun war maalinunbaad isku dhici kartiine si degenaansho ay ku jirto qofka u jeclow wa abqidnac baqiidaka kaad nacaysana hownan ma si ta'ani badani ku jiro qofkaad nacaysana si ta'ani ku jiro unac casaa an yakuuna xabiibaka waxaa laga yaabaa maalinun inuu noqdo qofaad jeceshahay yowman maa maalin inuu noqdo qofaad jeceshahe si deganuna jeclow axbib xabiibaka ka waran waa inshe inshaha noociisiina muxuu noqonaya amar buu noqonaya casaa an yakuuna bagiidaka yowman maa ka waran waa inshe muxuuna noqonaya wuxuu noqonayaa kii terajiga lagu bilaabanayo waa ayru dalabigii waabid bagiidaka iyo casaa an yakuuna xabiibaka yowman maana waa lamidun qaala bnu zayaad wuxuu yidhi yamdax isagoo ammaanaya alfadl ibnu sahl fadl bnu sahl waxaan filaya wasiir imaamuun fadl ibnu zahr waa wasiir lilmaamuun buu ahaaye fadl ibnu zahr ayuu doonayaa inuu ammaano markaasuu yidhi yaa naasira diini idaa rasad xabaa'iluhu laanta akramu man aawaa waman nasara wuxuu yidhi ya naasira yaa naasira diin ma idaabaa halkaa qoran mise id baa qoran id baa qoran soo maaha mustafciluun faacilu mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilu mustafciluun faaciluun ya naasiran diini idrasad xabaa'ilu la anta akramu man awaa waman nasra ya id hadii la qoro waa noocaasu noqonaya laankiisu id hadii la qoro haddii idaa la qoro laakiin laankiisu wuu jabaya yaa naasir diin diinta ka u hielinayow yaa naasira diinta ka u hielinayow id rasad markay dabacdo xabaa'iluhu xadhkaheegu diinta xadhkaheegu markay dabacdo ka u hielinayow la anta adigu akramu man shaksi unka ugu sharafta badan baa tahay aawaa wax soo dhaweeya iyo waman nasra qof wax u qof wax soo dhoweeyo wax u hiiliya kii ugu sharafta badnaa baa tahay buu ku yidhi yaa naasira diini id rasat xabaa'iluhu la anta akramu man aawaa waman nasra haddaba yaa naasira diini ka warrama ma inshaa mise waa khabar waa inshahaye dalabi iyo iyo hayru dalabi waa dalabi weeyaan waana nidaa buu ka sii yahay liumayata bnu abi saltin wuxuu lahaa fii alabi xaajatihi fii dalabi xaajatin isagoo baahi dalbaya umayata bnu abi saltin waynu soo marnaye ninkan waa nin liita buu ahaa laakiin aad hadalkiisu uu fiican yahay ninkani nasaarada ayuu saaxiib la ahaa intaan nebi maxamed la soo dirin waxa dhacay ninkani isagoo nasaarada saaxiib laah ayay nasaaradu u sheegeen nin nebiya in la soo diri doono akhiru zamanka carabna laga soo dirayo isagunbaa isku qanciyey inuu ninkii noqon doono wuxuu iska dhaadhiciyey uun nebiga akhiru zamanku isaga yahay arinkii markuu aaminay wuu gabay badnaan jiray gabaygiisa laakiin xikmadda ku jirta waad la yaabaysiin xataa riwaayooyinka qaar baa soo arooray sixadoodu si ay tahayba in la yidhi aamana lisaanuhu wakafara qalbu carabkiisu carab islaam buu ahaa qalbigiisuna qalbi gaal kolka waxaa jira maalin maalmaha kamida ayuu raacay safar carbeed oo nimankii nasaarada iyo shaam u safraya markuu shaam tegey ayaa waxa dhacay ninkii u seexan waayeyba u galgashaaun cuntadii buu diiday cabidii buu diiday markii dambe yidhahdeen maxaa ku helay muu waashay way garan waayeen markii dambe u warramayo wuxuu yhi warniy waxaan ismoodayay nebigii akhiru zamanke xalay nimankii wadaadadii nasaarada een u tegey ayaa ii sheegay nebigii lasoo diray de anigana waa noqon waayey wuli taasana adiga warwarsanahay wuli markaa aduu markii dambe nebiga uu diiday inuu rumeyo nebiga uu diiday calayhi salaatu wasalaam inuu rumeeyo waxaana dhacay dee sidiibayuu ku dhintay isagoo gaala ayuu ku dhintay umayata bnu abi saltin haddaad warbixintiisa u baahato ibnu kaiirka ayaad ka heli kartaa albidaaya wanihaaya umayata bnu abi saltin waa nin runtii war weyn le weeyaan ninkani oo si weyn looga hadlo adkuru xaajatii am qad kafaanii xayaauka in nashiimataka alxayaau aadkuru miyaan sheegtaa xaajatii baahidayda miyaan sheegtaa am qad kafaanii mise waxa igu filan xayaauka xishoodkaaga in nashiimataka dhaqankaaguba alxayaau waa xishoode miyaan baahidayda sheegtaa buu yidhi mise xishoodkaagaa igu filanoo waan iska aamusaa buu yidhi oo aamuskaa igaga filan meel baahidaada aad ku sheegatay waa meel lagu jabay dadka walaalaha ihi way isku gartaan wax laakiin haddaad aragta meel wax laysku sheeganayo war waa meel lagu kala dhintay weeye saasuu markaa u leeyahay aadkuru miyaan sheegaa xaajatii baahidayda miyaan sheegaa am qad kafaanii mise waxa igu filan xayaauka xishoodkaaga ina shiimataka dhaqankaaguba alxayaau waa xishoode hadaba ka waran aadkuru xaajatii am qad kafaani saw cinshe maaha dalabi iyo kayru dalabina waa dalabi haye waana istifhaam zuhayr ibnu abisulma ninkii la odhan jiray ayaa isna gebay tiriyo wuxuu yidhi nimca mra'an haramun lam tacaru naa'ibatun ilaa wakana limurtaciin biha wazaraan zuhayr ibnu abisulma zuhayr wuxuu geeriyooday islaamka in yar ka hor ayuu geeriyooday cumar binu khadaab markuu xasuusto magaca zuhayr wuxuu odhan jiray saaxibu man waman buu odhan jiray maxaad ka taqaanaa zuhayr wuxuu odhan jiray cumar haddaan zuhayr isku soo gaari lahayn buu yidhi nolol ninka haddaanu nolol isku soo gaari lahayn maxkamadda sare islaamka isagunbaa loo dhiibi lahaa buui cid kale looma dhiibeen nin aad iyo aad wuxuu ahaa u maasha allah u degan buu ahaayo nin aad iyo aad runtii utoosan buu ahaa zuhayr ibnu abi sulma laba reer baa islaayey laba reer ayaa islaayay afartan sannadood ayuu dagaalkaasi socday afartan sannadood dagaalkii socday ayuu isagu laba ninoo labada reer ka mid ahaa haramkanuu ammaanaya ma garanaysa haram ibnu sinaan baa la yidhaahdaa iyo xaaris ibnu cawf laba ninoo la kala odhan jiray ayaa yidhi afartankii sano labada nin ee hadda odhanaya hadalka ee arrinkan keenaya labada reer xalka ka dhex samaynaya waa laba ninoo xaafad qura ka soo wada jeeda laakiin maalqabeen bay ahaayeen labada nin aan la arag ilaahay hantidu siiyey waxay heli karayeen inay reerkooga rag usoo kireeyaan rag reerka kale laayaan ay hantidooda ugu soo kireeyaan ilan carabta waa la jiray berigii jaahiligiya waxaa jirayey waa islaamka ka hor dagaalkani afartanka sano socda markii iyagu ay niman aad u caqli badan bay ahaayeen waxay ogaadeen labadan reeree islaynayaaba inay dad walaala a dad xunna uu isku diray kolkaas sideebaan sama uga dhex fidnaa bay yidhaahdeen waxay yidhahdeen war labadii reer afartankii sano ciday iska dileenba afartankii sanebaa magtooda annagaa bixinayna nin kaste annagaa magtiisii bixinayna hanaloo soo doontay bay yidhaahdeen iyagu reer quday ka soo wada jeedeen xataa reerka iyagaanu magtoodii bixinaynaa mayna odhan labadii reerba magtooda annagaana laga rabaayo kaaleya bay yidhahdeen afartankii sano dagaalkii socday ayaa intii qof ku dhintay bay magtooda bixiyeen markay magtii sidii ku bixiyeen waxa aad iyo aad arrinkii ula yaabay zuhayr ibnu abi salma ninkana la yaabay aad buu u jeclaystay labadaa iyo dee wanaagga ay sameeyeen iyo ixsaanka ay hormarsadeen ayuu aad ula yaabay markaasuu gabay sameeyey uu ku ammaanayo oo runtii lagu tiriyo cuyuunu shicrilcarab baa lagu tiriyaa gabayga carbeedba indhihiisii inuu gabaygaasi yahay ayaa lagu tiriya siduu nimankaa u ammaanay haran binu sinaan dhaar buu maray markaa wuxuu yidhi maadaamo cumar binu eh, maadaamo eh, zuhayr uu noocaa ah ii ammaanay buu yidhi weligay suhayr ila hadli maayo ama isalaami maayo kelmadda zuhayr afkiisa ka soo baxdee aniga uu igula hadlaba boqol halaad weeyaan buu yidhi waa boqol halaad buu yidhi kelmad kastaaba ka waran kelmadii hadday boqol halaad ku goynayso oo hashu ay dee laba halaad baa ku filaan jiray laba halaad laba halaad jaahiligi mar dhaqankii marka la eego xataa casru sadri lislaam laba halaad nin kale reer reer way ku filaayeen labada halaad rimidoodun baa la kala ilaalin jiray sanadba midbaa rimi jirtay kolkay sanadkaa ah reerka tani u dhasho reerku wax kale uma baahnayn sanadka kale markay taa kale u dhashana reerkaasi wax kale uma baahnayn kolkaa laba halaad baa reerka ku filaa boqol halaad balka waran waa de waa kuwa konton reerba waa konton reer biilkood baa ka soo baxaya konton reer biilkoodba kelmadii kolkaa ka waran saacaddii mise kelmadood baad odhan kartaa bal ilaahay maalkuu ninkan siiyey ka waran oo welibana aan celis lahayn buu waa boqol halaad oon celis lahayn buu yidhi eeg waxaa dhacday zuhayr isagoo warmooga ayuu la hadlay markii horeu salaamay markaasaa boqol halaad oon celis lahayn la siiyey markaasuu salaamay sababtu waa maxay celisna male markaasuu ogaaday arrinkan uu sameeyey ee odhanaya hadduu ila hadlaba waa boqol halaad un celis lahayn markaasuu ka baydhay oo wuxuu yidhi salaamiba maayo weligii ma salaami jirin markii dambe waxaa dhacday rag buu ku soo baxayaa zuhayr meel fadhiya markuu ragga salaame cimuu sabaaxan uu yidhaa hadduu ku jiro xeran boqolkii halaad way waajibeen buu odhan jiray iga qaado boqolkii halaad ilan raggaad salaantay ku jiraye markii dambe wuxuu gaadhay zuhayr haduu dad salaamayo inuu yidhaahdo cimuu sabaaxan ilaa haram ibnu sanaan haram mooyaane waan idin salaamay walow yuna ku jirinba wuxuu ka baqayaa inuu yar dhuumanayo meesha uu dhex fadhiyo markaasuu odhan jiray war waan idin salaamay haram mooyaane saasuu kaga badbaaday umar bin khaaab radia allaahu canhu ayaa maalin kulmay wuxuu la kulmay haram binu sinaankani inan yaruu dhalay markaasuu cumar ku yidhi aryaah buu yidhi arya ina haramow alla aabbahaa muxuu zuhayr ammaanay bu alla aabbahaa muxuu zuhayr ammaanay markaasuu kii yaraa qoslayo wuxuu idhi amiirkii muminiintow alla muxuu geel bixiyey buu yidhi aabbahayba kelmadiiba boqol halaad bay ahayd cumaro maadan xasuusnay buu yidhi cumar baa ku qoslo wuxuu ku yidhi waa runtaa aabbaha geel wuu bixiyeeye laakiin ammaantii aabbaha la ammaanay ilaa qiyaamada way jiri doontaa aabbaha geelii uu bixiyeyna dee wuu baaba'ayaayo waktigaa dhamaynaya kolka yaa soo hadhaya ammaantiibaa soo hadhaysa buu yidhi markaa kolka gabaygani waa gabaygaa cumar uu ka hadlayo uu leeyahay alla maxaa zuhayru ammaanay haram gabayga ayuu ka mid ahaa nicma mra'an haramun lam tacru naa'ibatun ilaa wa kana limurtaacin biha wasara nicma wanaagsanaa buu yidhi imra'an qofnimo u wanaagsanaa haramun haram baan ammaanayaaye haramun baan ammaanayaaye nicma wanaagsanaa imra'an qofnimo u wanaagsanaa haramun haram baan ammaanayaaye lam tacru kuma soo degto naa'ibatun musiibo musiibo adduunka ma soo degto buu yidhi oo dhulka musiiba kama dhacdo ilaa hadday musiibo timaad wa kaana wuxuu noqdaa wasaran malja buu u noqdaa limurtaacin biha ninka ka argagaxa war musiibadu kay ku dhacdo isaga ayaa melja u noqda iyo malaad iyo mafar ayuu u noqdaa ka warrama nicmo mura'an ka warrama insha mise ayru insha insha dalabi mise ayru dalabi ayru dalabi waana afcaal lmadxi baa lagu bilowday qaala mruulqays wuxuu ihi nin umruulqays la odhan jirayna ajaaratanaa inaa qariibaani haahunaa wkulu gariibin lilgariibi nasiibu ajaarantana inaa gariibaani haahunaa wakulu gariibin lilgariibi nasiibun imruulqays gabaygan wuxuu ka tiriyey turkiga maruu marayey buu tiriyey ajaaratanaa inaa gariibaani haahunaa wakulu gariibin lilgariibi nasiibun waa imruulqays kolkaa imruulqays waa nin la garanayo oo runtii dee kaga jira carabiga marka la eego meel adag kaga jira weeyi waxaa laga yaabaa inaad aragto inta badan culimada tafsiirku isagoo kelmaday leeyihiin ay soo istishaagsanayaan ama ay soo deliishanayaan culimada luqaddu iyagay soo deliishanayaan wuxuu ku jiray tobankii nin ama toddobadii nin ee gabaygooga biyaha dahabkaa ah lagu qoray sida ay riwaayooyinka qaar sheegaan kacbadana laga laadaadiyey inkastay culimada qaar leeyihiin mey qalbiga aadamaha mucalaqaad waxa loogu bixiye qalbiga aadamaha ka laadlaadeen laakiin waa la sheegaayo riwaayadana way jirtaa in biyo dahaba lagu qoray oo kacbada laga laadaadiyey kolkaa wuxuu ku jiraa toddobada nin ee derajadaa gaadhay markii carabiga la baadhay ayuu ku jiraa ama tobanka ninba iska dheh toddobadaa nin buu ku jiraa imruulqays baa la yidhaayo adduunka ninkani wuxuu kusoo kordhiyey gabayga carbeed waxaan hortiibe lagu haynin buu kusoo kordhiyey karatu suwar walkhayaal ninkana ugu horreeyey baa la gabayga carabiga nin soo kordhiya waayo hal gabay uu leeyahay baa laga yaabaa inaad inaadan dee samayn karinba ama aadan macnayn karinba ayaa laga yaaba hal bayduu leeyahay hataa gabaygiisu aad buu u balaaqo badan yahay balaaqa ahaan marka la qiimaynayo ninkan aabbihii horta ilaa dhowr iyo toban inan buu dhalay oo ku daadiyey aabbihii baa caruurnimo ku daadiyey aabbihii boqor buu ahaa beri asdi buu boqor u ahaa caruurta maxaad u eriyeysaa baa lagu yidhi wuxuu yidhi waxaan doonayaa inay rag noqdaan haddii ilmaha la koolkooliyo la koriyo waxba nin ma noqdo laakiin ilmuhu hadduu iskoris noqdo oo nolol adagu ku soo koro kaa ayaa horta nolosha wax ka qabsada kolka waxaan doonayaa buu yidhi nimankani inay adduunyada wax la qaybsadaanoo iskoris ay ku koraan kolkaa wuu daadiyey wuu eriyey war shaqaysta buu yidhi markii caruurnimadii uu ku kala eriyey inamadii sidii ay uu rajaynayey bay noqotay oo nin kastiba reer buu qabsaday nin kastiba reer buu qabsaday aabbihii oo dee qalabkii boqortooyada iyo waxyaabo badanoo laga ay boqortooyada ka faashan jireen haysta ayaa reer banu asti ay ku soo boodeenoo way dileen markay dileen buu dardaarmo wuxuu yidhi aryaadaheen alaabtayda inamadayda siiya ka iga naxa geeridayda ka geeridayda ka naxa siiya buu sidee u ogaanaayo nin kasta waa loo imanay waa lalahaa horyo aabbaha waa la dilay nin kastaaba waa boqoran waxba waxba ka danaynin ama nin iska naqladan weeyaan waxba ma danaynin uu iska dhaafayey imrulqays oo yaman maraya yaman doox yaman ku yaala isagoo marayoo ka uwaadhsanaya ayaa lagu yidhi qutila abuuka aabaha waa la dilay intuu istaagay uu foorarsaday uu cabbaar welibana fikiray ayuu yidhi dayacanii sagiiran waxamalanii damahu kabiiran caruurnimona wuu ituuray markaan weynaadayna dhiiggiisii wuu ambaariyey buu yidhi wuu aamuso markaasuu yidhi alyawma khamrun wagadan amrun maantana mahmaahdaasuu bixiyey isagaa mahmaahdaa lahaa maalintaasuu bixiyey alyawma khamrun wagadan amrun maantana khamriga cab buu yidhi berrina aabbaha usoo aar isagaa isla hadlaya marka waxaa la fahmay inuu ninkaasi geerida aada uga naxay baa la fahmay dagaalo ayay wada galeen reerkii nin maskax adag buu imruulqays ahaayo ciidankii la socday maskax adayg aawad iyo fikrad adayg iyo aniga taydun la raaco ayay u diideen ay uga kala dareereen marka niman yurub buu u tegey isagoo gurmad gargaar ka doonaya qoladii kale ee cadowgii ahayd baa uga badisay baa la yidhaha yurub lafteeda yurub markuu tegey gargaar lama soo siin laakiin jaakeed baa la siiyey sumaysan oo sun la mariyey jaakeetkii markuu xidhay jidhkiisa isku dhidideen ayay suntii jidhkiisa gashay turkiga isagoo maraya ayuu geeriyooday markaa gabaygani intuuna geeriyoon ayuu tiriyey turkiguuna ka tiriyey waana halkuu ku dhintay ayuu ka tirinayaa markaa ajaaratanaa ajaaratanaa inaa hariibaani haahunaa wa kullu hariibin lilghariibi nasiibun ajaaratanaa tananu jaarka nahaye iguu yidhi ajaaratanaa inantananu jaarka nahaye innaa inagu qariibaani laba qariib ayaynu nahay haahuna halkan adna qariib waad ku tahay buuhi halkan adna qariib baan halkan ku ahay laakiin wa kullu qariibin qof kasta oo qariibihiba lilqariibi ka kale qariibkaa ah, nasiibun wuu abtirsanayaa nasiib baa ka dhexeeya labada qariib way isweheshadaan dee qurbaa ka dhaxaysa waay way midoobeen bay ka dhigan tahay markaa ka waran markaa ajaaratana ma inshaa mise khabar waa inshe inshaha noociisii dalabi iyo kayru dalabina dalabiga haye istifaam maaha waa nidda weeye ajaratana hamsahani waa xarfu oo kale weeyaan ajaaratana inantan anu jaarka nahaye inaa qariibaani laba qariib ayaanu nahay haahunaa halkeennan wa kullu qariibin qof kaste oo qariibihiba lilqariibi qariibkiisa nasiibun wuu abtirsanaya markaa wa qaala aakhar mid kale ayaa yidhi yaa layta man yamnacu lmacruufa yumnacuhu xataa yaduuqa rijaalu hiba maa sanacuu yaa layta man yamnacu lmacruufa yumnacuhu xataa yaduuqa rijaalu hiba maa sanacuu yaa layta man yamnacu lmacruufa yamnacuhu halkaa yamnacuhuda yadaama idiin goday yadaa cid uu goday ma jirtaa muu goday kaagu ha sax kitaabkaasi la socda kelmadda aan calaamadineen khalad u tilmaamo way nasaxayaa inta badan kolkaa yadaa in la godo kollay maxfuudkayga xifdiga gabayga aan ku hayayna godaal ku ahaa carabigana kuma soo baxayo yado la kordhabaa haddaad yada kor dhowdo khada ka dhalan karaa kolkaa in yada in la godo ayaa macnaha asaxa yaa layta alla miyuu man yamnacu lmacruuf ninka wanaaga dadka u diidaya warniyow ninka wanaagga dadka u diidaya yumnacuhu isna maa loo diido war ninkan dadka wanaagga u diidaya isaga laftiisa maa loo diido wanaagga xataa yaduuqa si ay u dhadhamiyaan oo wanaagga dadka u diiday iba maa kii foolxumadiisa sanacu ay sameeyeen rag badan waxay sameeyeen qadhaadhkiisa dhadhamin lahaaye alla ilaah in loo diido ayay ahayd buu yidhi waxaad ka warantaa haddaba yaa layta man yamnacu lmacruufa yumnacuhu inshay mise khabar dalabi iyo ayru dalabina waa ayru dalabi hay maxaa lagu bilaabay may tamani taman layta laytadiyaada tamaniga ayaa ka baawar badnaanaya wa qaala abunawaas wuxuu ihi ninkii abunawaas la odhan jirayna wa qaala abunawaas wuxuu ihi ninkii abunawaas la odhan jirayna وحياة رأسك لا أعود لمثلها وحياة رأسك وقال أبو النواas wuxuu hi ystacطif isagoo naxariis kaga doonaya alamiin amiin buu naxariis kaga doonayay ninkii amiin loo odhan jiray alamiin waa khaliifkii waxaa isdilay laba nin oo dee amiin iyo ma'muun loo odhan jiray ibna rashiid labadii nin ee walaalaha ahaa waa kay isdileen bagdaad dhexdeeda oo madaxaaga noloshiisa ayaan ku dhaartaye laa acuudu limilihaa iyadoo kale dib ugu noqon maayo wa xayaati rasig madaxaaga noloshiisaan ku dhaartaye ku noqon maayo gabayganoo kale khalad baa ka muuqda wuxuu ku dhaaranayaa maxay khaa ku dhaaranaya xayaati lmamuun buu ku dhaaranaya kolka xayaati lmamuuni nagadaa adigoo almuhim kolkaa waxa weeye insha ku jiraa hadalka markaad qiimayso maxaa ku jira inshe inshahaasi dalabi iyo hayru dalabina ayru dalabi waa qasamkiibuu noqonayaa markaa dicbilkhuzaaci nin la odhan jiray baa yihi dicbilkhuzaaci maa akar annaasa laa bal ma aqal lahum allahu yaclamu ananii lam aqul fanada inii laaftaxu caynii xiina aftaxuhaa cala kaiiri walakin laa araa axada bal ninkan wuxuu sameynaya tawallu wax la yidhaah buu muujinaya tawallu ninkani gabayga fariin buu inoo soo gudbinayaa inuu dawakay anu dadka waan ku dawakay buu leeyahy maba aqaan wax dad la yidhaaba inaan iska daayo mooye ma garanaya buuli dadku badanaa yaraa eeg sidanuu leeyahy alla badanaa dadku alla yaraa dadku buu leeyay maxaa uga jeedaa badanaa iyo yaraa kolka wuxuu uga jeedaa inuu ku dawakay wuxuu leeyay dadka haddaad sidaa u eegtana dee ummad badan haddaad laakiin kala xuno istidhaahdana oo dadka qaaliga ah qiimee haddaad istidhaahdana waa wax yar oo fara ku tirisa weeyaan kolkaa inuu ku dhex dawakhay buu doonaya inuu tilmaamo ma akara naasa la bal ma aqalahum allahu yaclamu anii lam aqul fanadan inii laaftaxu cayni xiina aftaxuha calى kaiiri walakin la ara axada wuxuu idhi maa akar annaas alla dadku badanaayey waa tacajub markaa laa unbuu ka dambaysiiyey arma badnee bal ma aqalahum alla dadku yaraayey buu haddana yidhi allaahu yaclam allaa igu og buu yidhi annii anigu lam aqul inaanan hadalkan odhan fenadan been inaanan u odhan fenadan asaasiqana waa loo yaqaanaa asaasiqana waa loo yaqaanaa fenadka carabiga allaahu yaclamu ilaah baa og annii anigu lam aqul inaanan odhanin fanadan asaasaqiya been inaanan hadalkan u odhanin inii la aftaxu anigu indhaha waan kala furaa innii la aftaxu cayni indhahayga ayaan kala furaa xiina aftaxuha markaan indhaha kala qaadayo calaa kaiirin dad aad u fara badan baana kolkaa arkaa walaakin laa araa ma arkayo axadan qofnaba qof kalaba ma hayo buu bal cajaaibta halkan ka soo baxday kolkaa markaan indhaha kala qaadayana dad fara badan baan arkaa waa marka koobaad laakiin markaan si fiican u baad is leeyahay waxbaba ma hayo buu ku leeyahay ma akar naasa la bal ma aqlahm allahu yaclamu anii lam aqul fanada inii laaftaxu caynii xiina aftaxuha cla kaiiri walakin la ara axada ma akar naas ka warrama markaa maxay noqonaysaa ma akar naas inshay noqonaysaa dalabi iyo ayru dalabina maxaa tidhaahdeen okay maa aar naas maa dalabiba ay noqonaysaa mise ayru dalabi tacajubku muxuu inoogu jiray ayru dalabi buu inoogu jiray sax wey haddaba waxaad ogaataa waxaan u malaynayaa halkaa keenani dalabi buu inooga dhigayaa baan filaya socaynkaa maaha dalabi buu ka dhigaya ufiirso ufiirso dalabi buu ka dhigaya kolkaa meelaha qaar way dhici kartaa ama waad arki kartaa meelaha qaar ay isagoon dalabi ahayn ay dalabi kudhiga ka dhigayaan waa ayru ma ayru dalabi ba adiga ku yidhi waa sax kaagu haddaba labada su ee u dambeeyaba dalibi buu ka dhigay labada su-aaloodba waa hayru saxda mahaysin labada su ee u dambeeya may maa akar annaas iyo maa waa sagaalaadu nambarka sagaalaadun bay ku wada jiraan labadaasiba waa hayru dalabi kolkaa hayru dalabi inaan ka dhigno wey kaasaa saxan markaa halkaa horta layliskii maxluulka ahaa uu ka soo shaqeeyey ayaa bartaa inoogu dhammaaday kii aan maxluulka ahayn baynu eegi doonaa bayin waxaad keentaa siyaqal inshaa siiqooyinka inshaha balkeen bayin waxaad keentaa siyaqal inshaa siiqooyinka inshaha balkeen hadda bayin waxaad keentaa siyaqal inshaa siiqooyinka inshaha keen wa anwaacahu noocyada uu leeyahayna keen wa duruqahu duruqdiisiina keen fii maa iiqada inshaha waad soo saari o noociisana waad sheegi duruqdiisiina waad sheegi qaala abu ayib baa yidhi nafsa isagoo naftiisa ammaanaya waa nin is-ammaanaya maa abcada alcayba wاnuqsaana can sharafi ana huraya wadani shaybu wاlharamu wuxuu yidhi ما أبعدا العيب والنقصان عن شرفي أنا الثريا وذاني الشيب والهرم ما أبعد ألا فوقا buu yihi alcayba caybtu foga والنqصaana naqصigu foga can شharفi aniga sharaftayda ka foga alla ceebtu iyo naqصigu aniga sharaftayda ka fogaa buu yihi ana huraya anigu urur baan ahay xidiga ur xidigaha ururka la yidhaah wadani labadanina ashaybu waa ciro iyo walharamu da'ma gabow oo kale weeyi xidigaha ururku miyuu ciroobaa xidigaha ururku may ciroobaan miyay gaboobaan mayna sidoodii un ahayn sidii ilaahay ku abuuray wuxuu leeyahay aniga ceebi waxay iiga fogtahay tahay iyo naqsi wuxuu iiga fog yahay siday cirada iyo ceebtuba siday cirada iyo gabowguba uga fog yihiin xidigaha saasoo kale wey kolkaa isku soo metelayaa maa abcad alcayba alla ceebtu fogaa wanuqsaana naqsiguna fogaa can sharafi aniga sharaftayda ka fogaa ana huraya anigu xidigaha ururka la yidhaa baan ahay wadaani labadanina ashaybu waalharamu labadanina waxa weeyaan buu ku leeyahay ciro iyo gabow haddaba waxaa la looyahay away siiadii siiadii m maa abcad alcayba wnuqsaana can sharafi siiqadii wataa waa siyaq linshaa noocooguna waa maxay iyo hayru dalabi waa midkee waa hayru dalabi weeyaan nooc waxay noqonayaan maxay hayru dalabi bay noqonayaan maaha dalabi de okay muxuu noqonayaa markaa eh, dariiqooguna ama duruqdooduna waa tacajub weeyaan tacajub lagu gutay wa qaala waxaa kaluu yidhi abu ayib laftiisiibaa is-ammaanaye lacala caatibaka maxmudun cawaaqibu farubamaa saxat ljsaamu bilcilali wa rubamaa saxat اljsaamu bilcilali wowga waa la yska qaadan karaaye waxaan jeclaysan lahaa halkaa wowga ah in fa laga dhigo oo farubamaa saxat اljsaamu bilcilali in la yidhaah laakiin macnaha unba si yar macaanaanaye sidanba waa dhag weeye lacalla catbaka canaantaada waxaa la filayaa maxmuudun in la mahadiyo cawaaqibuhu cirhbaheega dambe canaantaada cidhibteeda dambe waa la mahadinayaa buu yidhi lacalla catbaka waxaa la rajaynayaa canaantaada maxmuudun in la mahadiyo cawaaqibuhu cirhbaheega dambe fa rubamaa saxad inay caafimaaddo ayaa la arkaa aljsaamu jidharhku inay ku caafimaadaan bilcilali xanuunada ku dhaca xanuun kugu dhaca waa lagu bogsadaa bade mararka qaar xanuunada qaar baa lagu caafimaadaa kolkaa wuxuu ku leeyahay maxay waa la canaantayo waxaa canaantay taliskii guud ee ciidamada muslimiinta canaantiisa halkuu ka nixi lahaa buu yidhi waan u baahnaa buu yidhi o alla ilaahay cidhib aada iyo aada u barakaysan ayay yeelan doontaa waayo jidhkuba wuu u baahan yahay dawada qadhaadh buu yidhi waa sidaasoo kalun markaa siiqadii maxay noqonaysaa lacala catbaka maxmuudun cawaaqibuhu intaasay siiqadii noqonaysaa ma dalabi ba mise waa hayru dalabi hayru dalabi weeyi siiqadii hayru dalabi bay noqonaysaa markaa lacalla waxaa la rajaynayaa cadbaka xanaantaada maxmuudun in la mahadiyo cawaaqibuhu cidhbaheega dambe fa rubamaa saxat اljsaamu jidhadhkuba waxay ku caafimaadi karaan bilcilali bay ku caafimaadi karaan xanuuno lacalla cadbaka maxmuudun cawaaqibuhu waa siiqadii tacajubka nooceeguna waa maxay hayru dalabi maxay noqonaysaa dariiqa lagu gutayna afcaalu wa qaala waxaa kaluu yidhi fa yaa layta maa baynii wa bayna axibatii min albucdi maa baynii wa bayna almasaa'ibi wuxuu yidhi fa yaa layta maa baynii wa bayna axibatii min albucdi maa baynii wa bayna almasaa'ibi fa yaa layta buu yihi alla miya fa yaa layta ma alla miyuu kii bayni aniga dhexdayda iyo wa bayna axibati saaxiibadayda kii noo dhexeeyey oo min albucdi kala fogaanshiihi miyuu noqdo maa baynii wa bayna almasaa'ibi aniga musiibadayda kanoo kala dhexeeya wuxuu sawiranayaa dadkaan isjeclayn oo dhan waanu kala fogaanay buu leeyaho qaarada iyo wadanaanu kala tagnay laakiin nasiibka adig iyo musiibadaada ka waran adig iyo hargibka adig iyo xanuunada adigiyo waxa kaa warwariya miyadan aad iskugu dhaweyn wuxuu leeyahay alla kala fogaanshaha aan saaxiibaday kala fogaanay miyay ahaadaan kala fogaansho aanu musiibada kala fogaanayno maa naloo kala fogeeye musiibada sidaan saaxiibaday naloo kala fogeeyey oo kale fa ma alla miyaakii bayni aniga dhexdayda iyo wa bayna axibati dadkaan isjeclayn dhexdayada ahaa oo min albucdi kala fogaanshiihi miyuu noqda maa bayni wa bayna almasaa'ibi aniga iyo musiibooyinka kanoo dhexeeya oo kale siiqat linshaha waa la garanaya waa fa yaa maa bayni wa bayna axibati maxay noqonaysaa dalb iyo hayru dalbina nooa ayru dalbi weeyaan dariiquna waa maxay waa tamani wa qaala fiihi aydan waxa mar labaad uu yidhi haddana yaa man yuqatilu man araada bisayfihi asbaxtu min qatlaaka bilixsaani nin buu ammaanaya markaasuu yidhi wa qaala fiihi aydan wuxuu yidhi yaa man yuqatilu man araada bisayfihi asbaxtu min qatlaaka bilixsaani yaa man yuqatilu warka dildilaya buu yidhi man araada kuu doono bisayfihi seeftiisa ka ku dilayo warka kuu doono seeftiisa ku dilayo buu yidhi seefta ayuu ku dilayaa ka alla kuu doono asbaxtu waxaa noqday min qatlaaka dadkii aad laysay ayaan ku biiray bilixsaani wanaagga aad ku laysay kaa doonta aduu seeftaad ku dishaa buui sayfudawlow kaa doontana ixsaan baad ku dishaa kolkaa maanta waxaan ku biday buui dadkii adigu aad ixsaanka ku dishay anna waad i dishay baad igu dishay buu doonaya markaa inuu yidhaah yaa man yuqatilu man araada bisayfihi asbaxtu min qatlaaka bilixsaani aaway markaa inshihii yaa man yuqatilu man araada bisayfihi noociisuna waa dalabi dariiqa lagu gutaynaa annidaa baa lagu gutay tallaahi maa calima mru'un lowlaakumo kayfa sakhaau wa kayfa darbu lhaami waa isla isagii unbaa ammaanta samaynaya moogtahay tallaahi maa calima mru'un lowlaakumo kayfa sakhaau wa kayfa darbu lhaami tallaahi ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi maa calima mru'un qofna ma ogaadeen oo ma garteen lowlaakumu idinku haddaydaan jiri kayfa sakhaau deeqsinimadu waxay tahay cidina ma fahamteen buu yidhi idinkaa dadka deeqsinimadu sheegay wa kayfa darbulhaami maskaxda sida looga garaaca ragga cidiba mayna fahamteene idinkaa u sheegay buu yidhi sida ragga maskaxda looga garaaco laba arrimood baad isku darsateen oo ah deeqsinimo iyo geesinimo tallahi baan ku dhaartaye ma calima mru'un qofna ma ogaadeen lowlaakumuu idinku haddaydaan jiri lahayn kayfa sakhaau deeqsinimadu waxay tahay wa kayfa darbulhaam iyo maskaxda sida ragga looga garaaco toona kolkaa ka waran tallaahi waa inshihii waana kayru dalabigii waana qaybtii qasamka ahayd wa qaala aydan waxaa kaluu yidhi wa qaala aydan waxaa kaluu yidhi wamakaayidu sufahaa'i waaqicatun bihim wa cadaawatu shucaraa'i bisa lmuqtanaa wuxuu yidhi halkaa wamakaayidu sufahaai waaqicatu bihim wacadaawat shucaraai bisa muqtanac waa sax wuxuu idhi wamakaayidu sufahaai waaqicatun bihim wacadaawat shucaraai bisa lmuqtanac wuxuu ku leeyahay nin haddaad aragto safiiha nin caloolxun caloolxun haddaad aragto xaasida xasadkiisa iyo caloolxumadiisaba isagunbay dib ugu noqdaan waa dadka inta badan dhiikarka qaada ilan ilaahay buu haystaaye xaasidku yuu haystaabay kula tahay war ilaahay buu haystaayoo ilaahay nimcadii uu bixiyey buu quuri layahay hadduu nimcadii ilaahay bixiyey uu quuri layahay dee sow ilaahay ma haysto male ilaahw maxaad kan waxaa u siisay ya kolkaa ninka waran markaste warwariye murugo ku jira oo ku arkaba ka naxaya dee dhiikar buu qaadaya kolka waxaad u fiirsataa waxaa la yidhahdaa qofka safiihaa safiiha soo maadan arag shirqooladiisu isagunbay dib ugu noqdaan waa kow waxaana layska ilaaliyaa baa la yidhaha in gabayaa lala coloobo weligaa gabayaa hala coloobin waa khatar gabayaa haddaad la colowdo maalinunbuu kugu yar qalloocini bay yidhaahdeen waa khatar wa makaayidu shucaraa sufahaa wax magaradka buu ku leeyahay shirqoolladoodu waaqicatun bihim iyagunbay ku dhacdaa wa cadaawatu shucaraa gabayaaga cadaawadooduna bisa xumaa almuqtana mid la kaydaysta alla xumaa buu yidhi gabayaaga in cadaawadooda la kaydaysto haddaba waxaa lagaa doonayaa bisa almuqtanac waa insha waa kayru dalabi waana afcaalu demi baa lagu gutay afcaalu demi insha allah nambarka sideedaad iyo inoo berri biidni اllahi tacaala halkaah inoogu joogo wallahu aclam